wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo axad ah taarikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa maanta muddo siddeed bilood kadib ah dib u bilaabanaya duulmaadyadii magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo halkaasi oo in muddaha garoonkaasi u xirnaa kadib khilaaf xoogan oo ka taagnaa magaaladaasi sidoo kale maamulka galmudug sidoo kale maamulka gobolka mudug gaar ahaan dhanka puntland waxay faahfaahin ka bixiyeen khasaaraha la gaarsiiyey ama khasaaraha markaasi dhimashihii dhaawac ay ka dhashay rasaas ay ku fureen maleeshiya beeleed gaari ee markaasi marayay deegaano ka tirsan gobolkaasi gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay ka dambeeyaan maleeshiyada kooxda al-shabaab qodobadaas iyo xubintii kalamaan iyo waxay nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan oo mar kaliyo falqaynta wararka nimayoho udadumaabeero manaboho sidiikeyeero nimayoho udadumaabeero manaboho sidiikeyeero mootihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad midashnoodeen Botou de amar na fada pirashmode Botou de amar Madam Boto chegala e miga em quadranere Na fada pirashmode

haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo

inta wiilaxaadeelay buka socodka tiraabo

farahaygu kaan sooco keligay haddaan booyo haddii aan baroor diico keligay haddaan booyo haddii aan baroor diico baaqayayla ahayd bukaansoon baaqayayla garan doolan waxaan ahay bukaansoon heestaasi waxay daahfar wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo markaasi subax walba ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan eegno magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo oo in muddaha uu ka taagnaa khilaaf aada u xoogan oo u dhexeeyey ciidamo markaasi kasoo horjeeda maamulka jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka jubbaland uu usoo magacaabay magaaladaasi dagaal maalmo ka hor ka dhacay magaaladaasi ayaa guud ahaanba xaruntii magaalada waxaa la wareegay ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa militariga ee kusugan magaaladaasi iyadoo magaalada laga saaray maleeshi beeleedkii markaasi ku sugnaa gudaha magaalada oo diidanaa maamulka jubbaland garoonka diyaaradaha magaaladaasi muddo sideed bilooda ah waxa uu ahaa mid hakad ku jira kadib markii ciidamada deegaanka ay rasaas ku fureen diyaarad waday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwo ka tirsan ee eh, federaalka arrintaasi ayaa timid kadib markii dowladda iyo maamulka jubbaland ay sheegeen in garoonkaasi aysan diyaaradaha ka degi karin ilaa amar dambe inta laga xalinayo khilaafka ka taagan degmadaasi hase yeeshee muddo markaasi in muddo ah oo wadahadal uu socday ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in garoonka diyaaradaha magaalada garbahaare dib loo furo islamarkaana labada dhinac ee halkaasi ku sugan ee khilaafka u dhaxeeya uu ka madax banaanaado si duulmaadyada magaaladaasi ay u bilowdaan iyo sidoo kale in dadka ay markaasi heleen duulmaadyo maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gadow cabdirasaaq cumar sheekh ismaaciil oo aan wax ka weydiinay furista garoonka diyaaradaha garbahaarey ayaa inoogu warbixiyey sida ay u bilowdeen duulmaadyada maadsantahay garbahaarey xaaladooda waa iska degan tahay waa nabad toddobaadyo hore lasoo dhaafay waxaa lagu kala aragti duwanaa iyo bilooyin lasoo dhaafay toddobaadyada ayaanan ku oranin lixda bilooda u dambeysay toddobadii bilooda u dambeysay baa aragti siyaasadeed iyo khilaaf oo ka taagnaaba jiray aragtiyaas ayaga ahaa marka naga saameeyay shaqooyinkii garoonka haddana dibbuu garoonkii u shaqaynayaayoo uu furan yahay awalba diyaaradaha caadiga ah oo kaargooga ah waa ka degayeen intaasi muddooyinkaas oo dhan dadkii diyaradihii ahaa ahaayo commercial flightk ahaa waan rajeynana hadda inay dib noogu bilowdaan waxaa qabado hadda naga haystana ma jiraan diyaaradahaas iyaga marka hadalkaaga waxaan u fahmay in la dhameeyey khilaafkii taagnaa ha walaal khilaaf ma jira hadda waa gartay magaalada iyo magaranaysaa iyo shaqooyinkii midnaba kama jiraan ma garatay hadday tahay garoonkii iyo hadday tahay ganacsigii iyo hadday tahay maamul ahaan iyo magaranaysaa sistem ahaan intaba marka sideed bilood wax yar ma ahan in garoonka uu shaqayn waayo sidee ayay arintaasi saameyn ugu yeelatay dadkii ganacsatada iyo deegaankii iyo isku socodkii dadkii dulimaadyadoodii waa mahadsantahay walaalow garoonku waa meelaha dee inta bolitiga oo muhiimada u leh deegaan walba oo ama degmo walba ama magaalooyin walba laakiin shixnadihii kale iyo ganacsigii kale waa degayeen oo kaargooga ahaa arrimaha baasenjarkuna dhacdo hal maalina si accident aho lama filaana u dhacday bay nagu saamaysay ma garata wa garta arrimi ayaga ahaana hadda laamihii ay khuseeyeen iyo systemkii iyo hadday tahay dowladii jubbaland iyo maamulkii systemka aanu hoos tagayey iyo hadday tahay dowladii federaalka ahayd iyo magaranaysaa muqdisho laamihii iyo qaybihii naga khuseeyay intaba hadda wax caqabado naga haysta ma jiraan si guud oo diyaaradaha dalka u yaraadeen de sanad baa dhamaaday sanadkuna markuu dhamaado diyaaradahu jekin waxbay aadaan marka ilaa january laga baxo february loo gaaro unbay diyaaradahu dib usoo noqdaan shaqooyinku dib u bilaabaan marka maxaad inooga sheegi kartaa waxyaabaha hal iyo labo oo laga heshiiyey ilaa iyo hadda wow without reason bilaa shuruud baaba horta waxaa waaye arrimahan ayaga in garoonkaas cid kasta oo aragti kastoo siyaasadeed oo ay ka qabto systemkii nidaamka magaalada ka taliya inaysan xadgudub iyo magaranaysaa dhibaato u geysan karin garoonka iyo amnigiisa iyo laamihiisa sidoo kale garoonku ciidamada atmis ee qeyb kamidaba ah degan ee dalka jooga oo amnigiisa horeyba u deganaa lama filaankii horey noogu dhacayna si uun ciidamo si gaar ahoo inta uun isu arursaday ereyada magaalada ay diyaaradu istraatiijiyada degista kasoo qaadato wax noocaas inta u galay adugu xabado kufriyay oo xabana ilaahay kuma gaarsiinin inkasta oo diyaaradu xabadihii gaareen laakiin iyadoo nabad qabtay dib ugu laabatay garoonkii ay kasoo kacday oo labada garoon dhexdooda ama labada magaalada dhexdooda dhib kuma qabsan waa garta marka weli degmadii waxaa ku wada sugan maamulo iskhilaafsan arintaasi mar kale sooma dhici karto inay soo celiso haddana in eh, qalqal dhinaca eh, garoonka mar kale ay dhacdo ma filayo taa runtii sababtoo ah eh, raggii hadda horay khilaafka iyo sistamka hadda maamulka degmada ka jira oo sharciga ah uga soo horjeeday aragtidoodii iyo fahamkoodii ay qabeen qaar qabo oo maanta la fadhiya inay jiraan ma filayo laakiin de haddii soomaalida waa taqaanaayo dee xeer iyo magaranaysaa helnimo iyo magaranaysaa deegaan iyo aqoonsi iyo magaranaysaa nooc kasta oo ayagu ay isu tixraaci karaan before intuusan dhibkaba dhicin bay isu tixraacaan ama isu fahmaan isu arkaan marka wadooyinkaasoo dhan waa soo xirmeen qaab kaleo marka yani dawladnimo iyo sharci iyo kala dambeyn leh bay hadda xalku yuu ku yimid wadahadal kuma imaanin waa gartay garoonka sideed bil ka hor waxaanu ogsoonnahay wejigii xumaa ee uu ku xirmay marka hadda sidee ayaad u abuuri kartaan kalsoonida shacabka iyada oo amnigii garoonka faahfaahin aada naga siinayso qaabka dadku ay isugu soo halayn karaan amnigiisu horena waa usugnaa haddana waa sugan yahay dhib kama qabno cabsina lagama qabo dadka deegaankuna waa ogyihiin haday ka imaanayaan magaaladii caasimada dalka soomaaliyeed ahayd iyo hadday gobolada ka imaanayeen intaba oo ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamo atimis oo nabad ilaalin u jooga intaba waa joogaan taa amniga marka dhankiisa cabsi kama qabno dhanka kale waxa aan anagu damaanad qaadayno oo aan mas-uuliyadeedu sistem dowladnimo iyo nidaam maamul intaba ku ballan qaadayno horeyna aan u ballan qaadnay hadday heer gobol tahay hadday heer degmada tahay kaasina wuxuu ahaa maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada garbaxeer ee xarunta gobolka gedo oo u warramaya wariyeena xasan maxamed awes weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waalyaala kalamaanay war mahaysaane ilaahina weynba amarkiisu fulaya inaad adigu ta dhalisaad ayaa mahalismoode aryawaaqlow ma waxay kaa maraysaa eh. waa adduunyo ubixi eh. baxaayow sawdigan eh. abaarsaday sawdigan abaarsaday meel iirlikafaaya eryaamuku koytay warmadayow madaxweyne lafta gareen wuxuu yidhi in yowda badan ha nagala daayo waaryaara war ma haysaane ixtiraafka etoobiya weynagala noqo noqotayhaddaba waa walma ku siiyeen jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layidhi siriqda ka baxbaanisiri maba siibmaysaa layidhi ku sayri baddaanisiri sidaa ma ahaa layidhi dee walla weyne ixtiraafka idinkaa buuqna kaga furaye abi axmed wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliya dee namana qabato wax laysku ogaana ma aha haddaba wa iskama horana armaa laga yeersiiye warwaaqlow itoobiya warkama hayside abii axmed asagaa tiisuhay haysataa ardisababana meel u muuqataa jamhaddii amxaaradu ah, soo gaartay ninkou islaah kaa difaacana oo asagana ku-xigeen kau ahaa wasiirka arrimaha dibaddana ahaa abiyow makrigan kuguma raacsaniyou yidhi waana iscasiloo jamhaddii fafaanu u galay abiyo muslim iyo gaal waxaa tahay lama yaqaano isku dhaqanna ma nihin miyuu yidhi urbow saaxiibtinimadii mitulnimadaa kala weynaatay ambanabaar damqa iyo dubaaqayga waayahan ka dareemay khiyaanada <laughs> warbowaaqlow ma degana warkaagu baldacuun isugu baydh waxa kuugu daranshe halagaadaweeye oo maana ixtiraaftaanuun war dadka qaar waxay qabaan si dalka loo badbaadiyoon muuse u xaraashin madaxweynaha soomaaliya in laga dhigo arlama joogo haddaan amow kulligiis gadaahe warwalagaaslo unti isku dhaaftan baddaan sinagniinka wareejinin oodanaato waarmadoyow lafta gareen wuxuu yidhi itoobiyaanku aniga iridda ii fadhiyaane bele aad la tahay deris dadka laguma eedee ee adiga naftaadu baldacuun iskugu baydh wixii kuugu daran sheeg ha laga daweeye war anuu soomaalida waxaan dhihi lahaa bal dibi uun isugu noqo wixii kaa dayacan sheeg ha lagaa daweeye waryaa bilaashaan ihinka digidaasana dab itoobiyalan wilij handiirnaysa masiinka jara warkalamaane waxaa layidhi hadda ka hor oday beereley ah ayaa warqad u qaray wiilkiisu xabsi ku jira waxa uuna yidhi wiilkaygiiyo sanadkan waxba ma abuuri doonno maxaa yeelay beerta geedo badan baa ka soo baxay adna iima dhowiid si aad geedaha iila gurto waana ogahay hadaad ila joogi lahayd inaad i caawin lahayd oo sanadkan aan beerta tabcan lahayn kadibna wiilkii ayaa ka soo jawaabay waraaqdii aabbihiis waxa uuna yidhi aabbow ha sugin inaan geedaha ka guro beerta sanadkan sababtoo ah waaba meeshii aan ku duugay lacagtii aan xaday een qarinaayey kadibna booliskii a warqaddii wiilka helay waxayna isla markiiba galeen beerta oo ay iskuweer ka qabteen kadibna geedihii oo dhan ay gureen iyagoo raadinaya lacagtii laxaday waase ka waayeen maalintii xigtay wiilkiia mar kale aabbihiis warqadda soo qoray waxa uuna yidhi aabbow waa intaas inta aan kuu qaban karo anoo xabsiga ku jira booliiskii baana kuu adeejiyey hadda marka waxaan ku riyooday muuse biixi oo khudbad ka jeedinaya munaasabad dib ay soomaali ugu midowday isagoo leh heshiiska etoobiya waxaan badda ugu saxiixay si midnimadan degdeg loogu gaaro warbal cabdikuusow biicab warwaqlowbowa waa dhici kadhaa war kalemaanay markii soomaalida intooda badan ay gadood ka sameeyeen afgaradkii muuse biixi iyo abiy axmed qayladooduna adduunyada gaartay abiy axmed oo intii hore ka jilcisanoo hadlay wuxuu yidhi anigu soomaaliya duullaan kuma ihi madax bannaanideediiyo midnimadeedana waan aqoonsanahay laakiin waddamo shisheeya isu kaana diraya waar hadduu sidaa u jilcsan yahay haddaa muxuu beentan loogu sheegay war soomaalidu waa wareejeen sababtoo ah markuu facebookiisu wax soo dhigo xasuusay u qorayaan war maynliyaatan dukureeshinka saasagabe aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh wuxuu maalin dhoweed soo qaatay eh. hadalkii allah u naxariistay cabdirashiid cali sharma arke asagoo ra'iisul wasaaraha hadda ka hor yidhi eh. oo ahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna doorashaan ku qabsahaynaa eh. haddana wuxuu yidhi mihinaftirkeeriyay joogtaa cabdillow ma wuxuu ka wadaa madaxweynuhu gacan khawaariijta iyo etoobiya aan waddankeenna uga gacanna dastuurkaan ku dhammaystiraynaa warla'aanta afka maxaarada ee idaacadda waxay sheegtay laba gacan ma aheen laba war ahaayeen waxayna kala ahaayeen sirdoonka soomaaliya ku guul guulaystay inay dowladda etoobiya kala jabiyaan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iscasilo iyo bannaanbax ay odhammadii sameeyeen oo ra-isul wasaare ku-xigeenkii iscasilo ay ku eedaynayaan inuu etoobiya jabinayo uu la safan yahay war kulmiye etoobiya laga leeyahay waa maqli jire maadisababay ka dagaalamayaan warlaanta afka anfartee raadiyo kulmiye burhaan diiniyaa la dhuuntay war aniin waliba dheega jiray haddii uu beled joogo dadku waa isbartaa burhaan soo anfar maaha warkalamaana war ma haysaane ku-xigeenkii galmudug daautubaal waa la ganaaxay baa layidhi muddo afar biloodana garoommada miimaakana layidhi waxaana lagu eedeeyey inuu dagaalamay warsotiskubarosaiyo jaallu lahaaye hadda maxay tahay afarta bilood hayay warmatib xawaash buu garoonkii la galay war meesha gabadhu kalxawaajiga la gashay baarlamaankay ahayd war istaadii muqdisho tii ka dhacday fiifa ayaabtay taageerayaashii galmudug dabaaldegayana waa soo qaadatay war kale maanay cayaartii dhex gobolka barandir iyo galmudug waxaa laga yidhi reer galmudug cayaar soo bandhigay boote iyo faanle weliga markii ay wataan baasaska iyo shuudka siday shabaqa ugu boobayaan loo bir dhigi waaye waa buglay rigooraha galmudug looga badin doono bulshadii qabtaay waa kuwaas malihii beeneeyey war hirshabeelle isayaane markii afka ciidda loo geliye maxaa dhihi doontaa war koldhowaytimadiobadiyahamiinkikubari gala waynay warmadeeyo maxaa baddaanku geliyo adugu adigii ciyaaraha ka baxaye warboy buntland marka horeba kama aysan soo qaybgelin war calaa kulli xaal qobarrada isboortiska ku takhasustay arintan markay muddo baareen oo ay ku daba jireen waxay soo ogaadeen in hirshabeelle iyo galmudug kaalmaha koowaad iyo labaad kala geli doonaan calaa kulli xaal ciddi kow gashae ciddi lama gashaba isniina ballanu taallaa war wasiirka isboortiska jaamacadda carabta wuxuu yidhi waxa keliya hadda caddayn kara waxay tahay in ciyaartu ay soconayso sagaashan daqiiqo war cayaaraha soomaaliya inay horumareen waxaan ku ogaaday xitaa ergeyga arimaha cayaaraha adduunkaas soo hadlay waxa uuna yidhi haddii xitaa sagaashan daqiiqa lakala adkaan waayo waa qasab in ragoorayaal laysla aado baarlamaankii galmudug hadda waa baahay oo waa laysla bartay hirshabeellena garoonka dhinaceeday soo camiraysa halayidhi aryaadhaha taageerayaasha gobolka banaadir dhexdhexaad ha ka naqdeen hirshabeelle iyo galmudug urba abdulow siday uga noqdaan balcad xamar bay deris la tahay war anii saadaasha keliyaanubaa waxay tahay haddii ay galmudug cayaarta badiso inay qaadi doonaan maantoo kalena madaxaana furan waranna waxaanuba hadday hirshabeelle badiso inay qaadi doonaan cirdaay carado barwaaqa dhulkuna uu agaar ku siman yahay lacabay caanaha labeentale cawayskiiyo shiriibka noo tumaa war maalintii la ansixinaya habraaca dastuurka xubnihii buuqa sameeyey waxay dhaheen qoraalka inaan soo akhrinay ahayd ajandahana la ansixiyo xubnihii ka soo horjeedayna waxay dhaheen afar iyo ka horay haysteen hadday akhrinayaan aryaadaha samigay cabdulana wuxuu yidhi wuxuu akhra nihman aqoon ha ummad lagu aamiina wuxuu akhra nihman oqon ma ummad lagu aamina war kalamaana ka bishan oo berri ku beegan talyaaniga shiraa madaxda afrika uga furmayaa la yidhi dowladda talyaaniguna waxay sheegtay shirkaa inay ka qaybgeli doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud raisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya william ruutu iyo madaxweynaha elitariya oo fawarqi ubbo markaa looma dhamee madaxda afrika ma intaadsa ka yaqaaniin war bashiirow madaxweyne dani ka mid maaha madaxda afrika wartaas ilaahay baa wax ka oran oranaya nawar muuse bixi maxay u waayeen warwaaqlow talyaaniga ingiriis miyaad kala aqoon weyd war talyaaniga waxay ku mahmaahaan emiglio vivere ungiorno de leone cente anni de becora oo macnaheedu yahay hal maalin oo libaxnimo aad ku noolaato ayaa ka wanaagsan boqol sano oo nacasnimo ah aryaadaha ruushka lagu kici jiro oo dalka ka bax la dhihi jira aa nin shuuciyada nabcaayo aad u xanaaqsan oo nin caddaanahoo jidka maraaya toorey nab ku siiyo kadibna ninka yuuto ou oh, boobay ka kadibna ninka midida ku muda wuxuu yidhi ooqaayay ruushaan u qabaayee talyaaniyow iga naqday war kalemaanay waxba laydinima sheegi karo warka waadiga dhex gasheene waxaa la yidhi talyaanigu waxay rabaan inay dhexdhexaadiyaan xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed oo abi maxaa xasan ka khusaya annagaa badda siinaya war ilaa uu ka safgaradkii uu la galay somalilan xasan wadahadal la geli maayu yidhi warbawabi hadduu yidhi midnimada soomaaliya waa aqoonsanahay haddeesow kama noqon war madaxweyne lafta gareenoo caleemasaarkii dani ka hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanku howl fiican bay qabteen gudoomiyaha baarlamaankuna hadde waa ku maatan yahay umadanibu ku dhagahadlahayey war waxaan maqli jiray loo joojin mahayo aryaadaha kale maanay waran loo jooginaa daldashiine galhareeri shabaab eberaa looga dhigaa la yidhi amiirro waaweynna huf aa looga dhigaa la yidhi meydkooraana daadsanaa la yidhi dayaaraduna weesaga naqnaqa heehaa la yidhi mugahyo kaxaamaha dhigay heexay uga tegi waayeen war wallaweynay buurmalow wuxuu noo sheegay dowladdii koonfur noo joogta inaad la dagaalamaysaan warwaaq loo taliya shub wuxuu yidhi meeshay ka yimideen ma aadaan aryaadhaha warkaan hayga dhex gelinine sharwadeeshidadhaafima waxowshiinsaana waashaalay sharwadeeshidadhaafima waxowshiinsaana waashaalay cabdulow shargudban shaydaan xijaaban warbow madaxweynaha buntland saciid cabdulaahi deni buntland hadda gogol buu dhigay soomaali weyna gogolkale u dhigay caawista xukuumadda cusubna barlamaanka wuxuu ka codsaday afartan casho dib halaygu dhigo haddii odaga waa dadaalayaa soomaalibu madaynaya sida ka muuqatee ku dayo buntland ku dayo siday dowladeed u tahay warbashiiro war maysiisniintaa la ballamaye barta barta barta barta cayaaraha barta gool fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo